Mm-hmm. allahuma climna ma ynfacuna wanfacna bima callamtna wzidna cilma alxamdu lilahi cla kuli xaal nacuudu billahi min xaali ahli الnar waxaynu ku jirnay kitaabkeennii qiimaha badnaa alshamaa'il almuxamadiya waa darsigii saddex-iyo tobnaad baabu ma jaءa fi idaami rasuuli اllahi salى اllahu aleyh wasalam ayaynu dhexda kaga jirnay waxa uu sheekhu yihi abu ciisa tirmidi caleyh raxmat اllah xadaana qutaybat bnu saciidi qala xadaana cabdاlcaziiz bn muxamed can suhayl bn abi salix can abihi can abi hurayrata radi allahu canh anahu aba hurayra ra'aa wuxuu arkay rasuul اllahi salى اllahu aleyh wasalam oo tawada'a weysaystay min akli cunitaan hawri aqidin googo iyo qurub aqid ah aqidku waa caana fadhi kuuskuus caana fadhiya uu cunay ayuu nebigu ka weysaystay uma ra'aahu haddana waa arkay beri dambe akala isagoo cunay min katifi shaatin neef adhiya garabkii isagoo cunay uma sallaa waa tukaday walam yatawada ma weysaysanin salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiiskan oo xadiis saxiixa ah abu hureyra wuxuu inoo soo naqlinayaa laba dhacdo oo labadaba goobjoog u ahaa mar nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu cunay sawri aqad sawirku waa kuuskuuska waa burbur aqidku waa caana fadhiga oo inaga soomaali kuma arag dad caana caanafadhi samaysta laakiin carabtu way leeyihiin caanuhu markay dhanaanka dhaafaan ee karuurkaee fudiya faar ayaa la samaynayaa in biyaha laga daadiyo caanihio kuukuusan baa laqallajinaya bannaanka la dhigaya cadceedda la dhigaya markay adkaadaan ayaa la kaydsanayaa lagu guranaya kiish si jiilaalka dib loogu kariyo oo maalinta jiilaalka xilligaa jiilaalka dad caana haystay noqonaya inagu xaggaa badoobaynu kana marna caanahaynu daadinnaa marna waxaynu afkaba u cabnaynu weynaa marka aqid bay samaysan jireen iyagu caana fadhiga caana fadhiga isagoo kuuskuusan baa laska cunaya sida caadigaa nebigu caanihiibuu cunay wuu weysayste maalin kale wuxuu cunay neef adiga garabkiibuu cunay hilibbuu cunay ma weysaysanin waa weysadii sharciga ahayd faraxalkii maaha marka xadiiska waxaa loo soo qaataa wuxuu nasakhayaa oo uu meesha ka saarayaa xukunkii jiray markii hore islaamka bilowgiisii waxaa jiray wax kastoo dab maray wax kastoo dab soo mara waa laga weystan jiray koob ugu yaro kol hadduu dab soo maray iyo bariis iyo roodhi iyo wuxuu doonaa noqdo dabba hadduu maray waa laga weystan jiray xadiis baa yimi oo nasakhaya wax alla wixii dab galay inaan laga weysaysanin xadiiskaasaana dembeeyey kaana waxa laga soo reebay oo axaadiista saxiixii ka soo reebtay hilibka geela wax dabgalay oo weyse jabinaya hilibgeelunbaa jira axaadiista ku asaxdina waa axaadiis qawiya oo aad u xoog badan waayo nebiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam an natawada'u min luxuumi hanam adhiga hilibkiisa ma ka weysaysannaa suuhi inshiita haddaad doonto ka weysayso an natawada'u min luxuumi libil qaala nacam ka weysaysta buuri mar labaadna amar baabuu ka dhigay tawada'uu min luxuumi ibil ka weysaysta hilibgeelka markaa saddexaa marxalo weeye in wixii dabgalo laga weyssan jiray kadibna laga guuray in dabgalaba laga weysaysto iyo in hilibgeelka laga soo reebay cumuumkaa guud xadiikanna wuu sii caddaynayaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo hilib cunayna ma weysaysana iska luqluqdo waa galay maruu caano yar cunayna waa uu dhaqaaji uu weysaystay deetana salaaduu galay marka qowlka xooga badan waxa weeye waa laga weysaysanayaa qaala xadaana ibn abi cumar qaala ana sufyaan bn cuyayna can waa'il ibni daawuud can ibnihi waa'il wa huwa bakr ibn waa'il can izuhriyi can anas bn maalik radi allahu canhu qaala waxa uu yidhi wlama waa weliimeeye rasuululahi sal ly ilahi waa u duceeyey safiyata safiya ayuu u duceeyey arooskeedii wa sawiiq timir iyo sawiiq ayuu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ku duceeyey halkan waxaa loo soo qaataa weliimadu waa min alwalmi baa laga keenay wahuwa alijtimaac kolo dee dad cusub isu yimaadeen oo guri cusub la dhisay in la duceeyaa la rabaa duada shardi umaaha in neef la qalo laakiin waa fiicanto waa sunna in neef la iyo wax ka badanba in la qalo laakiin marmarna cunto keliya baa lagu ducayn kara waayo safiya radia allahu canha nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo laabtay dagaalkii khaybar dhexda markuu marayuu ku aroostay ciidankuna waxba ma haynin soo ururiya buui waxaa timirna waa soo helay sawiiqna waa soo helay sawiiqu waa nooc boorashka weeg waa heed la iyo guraangur timireed iyo waxoogay canaa intaasaa laysu geeyey nidci baa la fidiyey saam la fidiyey halkaasaa lagu shubay bismillaahi baa la yidhi ducadeedu caynkaasay hayd neef aryana laguma waxa lagu cuna waa intaa marka ninka maanta ducaystay aroosa ee beriis wanaagsan idiin kariya baasta idiin kariya ha muraar dilaacina waayo safiya arooskeeduba caynkaasuuha aduu beriis iyo sharaab kaa dhargiyo alxamdulilah dhoos ka soo baxa bal waxaan wuxuu noogu yeedhay ha marka ducadu inay noocay doonto noqonayso waa laguu sheegayaa wa qaala xadaana alxuseyn bn maxamed albasri qaala sana alfudayl bnu sulaymaan qaala xadaanii mawla cubaydilaahi bni cali bn abi raafic mawla rasul lah sal slam qaala waxau yidhi xadaanii waxaa ii xadiisay ubaydlaahi bn ali cubaydilaahi bni caliy bni abi aalib can jadatihi salma cubaydilaahi bni cali bn abi raafic dheh cali bn abi aalib maaha cubaydilaahi bni cali bn abi raafic can jadatihi salma ana alxasan bni caliy waa xasan bni cali bn abi aalib wabnu cabaasin cabdilahi bn cabaas bn cabdilmualib wabnu jacfarin cabdulahi bnu jacfar atowha waa u yimaadeen faqaaluu laha waxay ku yidhaahdeen isnacii lanaa noo samee طacaaman cunto mimaa ka mida wixii kaana yucjibu rasuul اllahi sal slam cuntadii nebigu jeclaa ee cajabinaysay wax ka mida maanta noo samee maanta waxaan niyoonnay cuntadii nebigu cuni jiray nooc ka mida adaa u samayn jiray inaad noo samayso oo wayuxsinu uu jeclaa aklahu unitaankiisa wanaag u arki jiray shaygii nebigu jeclaa wanaagu arkaya noo samee fa qaalad waxay tihi yaa bunaya wiilashaydiiow yaa bunaya ama waxay ku halqabsatay kii hadlaayey yaa bunaya wiilkayow laa tashtahiihi alyowma cuntadii nebiga maanta ma jeclaysan doontid wakhtiguu isbedelay maanta cuntaba looma arko haddaan kuu kariyana inaad tufto ama aad kaga kacdo ayaan ka baqanaya qaala wuxuu idhi balaa maynoo kari isnaciihi lana noo samee qaalad waxay tihi faqaamad waa kacday fa akhadad waxay qaaday shay-an wax min shaciirin heeda fadaxanathu heeddii ayay ridiqday uma jacalad waa yeeshay hu heeddii qidrin dheri ku shubtay wasabat calayhi shayan min saytin waxoogay saliidana waa ku dartay wadaqat waxay tuntay alfulfula filfilkiibay ayay tuntay filfishii alfulful iyo alfilfil labadabaa la ydhaha waa waxaan filfisha u naqaana inaguya kulul wey watawaabila iyo geed kulaylkii atawaabil waa kamsaradii iyo sinjibiishii iyo geed kulaylkiina way tuntay faqarabatu ilayhim kuwiina dhinac dhigtayoo waa u soo dhowaysay faqaalad waxay tidhi haadaa intaasi mima wixii bay ka mid tahay kaana yucjibu nabiya sal allahu aleh wasalam wayuxsinu uu wanaajin jiray aklahu unitaankiisa wax wanaagsan u xadiikani waxayse soo raacay saddex wiil oo labana ilmaadeeryihin midna adeeruye xasan ibn cali ibn abi aalib iyo cabdilaahi ibnu jacfar ibn abi aalib waa qoyskii nebiga iyo cabdillahi ibn cabaas oo ugu toosan laakiin da'aadda isku dhadhow yihin ma kala weynaa wax yar kala wen yihin cabdillahi ibnu cabaas sideed sano sagaal sano meelaa ka weyn waxay u yimaadeen salma khaadimatu nabiy sal l slam nebiga shaqaalihiisii cunada u samayn jirtay waxaana qabay abu raafic oo mowlahii nebiga addoonkii nebiga qabay iyaduna shaqaalay bay ahayd waana qaabiladii alqaabila libni nabiy sal sl ibraahim nebiga inankiisii ibraahim ayay qaabilo u ahayd qaabiladu waxa weeye waa umulusadii umulusadii qabatay bay inagu nahnaa qabatay marka ilmaha marka laga hadlayla hiblaayaa qabatay waa qaabiladii qofkaa dumare u yimaade waxay idhahdeen cunadii nebigu jeclaaye loo samayn noo samee har waa laga gudbeeye bilow maanta cuniba kari weydaan mee noo samee deetana daqiiqdii baashii la odhan jiray ayaa ridiqday wax la yidhahdo shaandha may marin qalab kale may marin iliya baaltona kamay saarin markiiba dhergay ku daadisay saliidna waa ka dabageysay waxoogay filfilo kulaylana waa ka dabageysay tawaabishii kulaylkii kalena waxay ku soo gurtay weel yar intii bay usoo dhigtay tii wakaa cuna haddaba marka iyagu waxay marayaan heer cunadu ay horumartay oo hilibkii kii caadiga ahee xoolaha kii digaaga kii kalluunka ahaa waxyaalo kala duwan umuur waa umuur la cuno marka aad ba u yaabeen maadaama ay yaryaraayeen waa ay yaabeen laakiin dee ballan baa ka dhacay waanu doonaynaa waa cunaynaa waa ku khasbay inay cunaan laakiin gaajo umay cunayne waxay dooneen bartaan cunadii nebigu jeclaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiikaasi waxay yidhahdeen xadiiskaasi sanad ahaan ma sugna fudayl ibnu sulaymaan baa ku jira oo daciif ah laakiin axaadiista guud ee nebigu inuu shaciirkaa cuni jiray ee waxyaalaha kulula ku dari jiray waa soo marnay qaala xadaana maxmuud ibnu khaylaan qaala sana abu axmed qaala sana sufyaan can ilaswad ibni qaysin can nubixin alcanziy can jaabir bn cabdilahi radi allahu canhu qaala wuxuu yihi ataana nabiyu sala allahu aley wasalam nebigaa noogu yimi fii manzilina degaankayagiiyo gurigu noogu yimi fadabaxnaa lahu shaatan neef adhiya gowracnay faqaala waxa uu yidhi ka'annahum waxaad mooddaa saannu isu waafaqnay calimuu inay ogaayeen annaa annagu nuxibu allaxma hilibka inaan jecel lahay wa fi lxadiisi qisa marka sheekha shaarixahi wuxuu isku darayaa laba qiso wuxuu isku darayaa qisadan iyo qisadii khandaq ee nebiga calayhi salaatu wasalaam jaabiriintu sidaa ayaa wuxuu arkay nebiga gaajo daran ka muuqato deetan wuu dusay gurigiibuu tegey gabadhiibuu waraystay neef yaro guri jooga u xara iyo in yaroo daqiiqa ayay heshay intaa hagaajiyo nebiga iyo laba qof ama saddex baan u yeedhayaaye intaa habeen markuu nabiga u yimi ayuu yidhi inteebaad samaysay intaa waa cunto fiicane dherigana ha ka dhigina laxoodana ha dubina illaan imaado ciidankii buu u oo kun iyo siyaadaa kun iyo siyaado jaabir baa casuumad inoo sameeyey ina oo wixii saddexa qof loogu talagalay kuniyo siyaada tegey kuyuu la galay dumar kula duba doona buuri dumarkii baa loo yeedhay way la dubayaan dherigana waa laga gurayaa toban toban soo gala sidii baa dabeetna ku dhergeen qisadaa iyo tani way kala duwan yihin tani khandaq may ahayn nebigu caadi uu booqday guriga jaabir bnu cabdillaah markuu booqday xilli waxay ahayd duhur ku dhowaada dabeetna jaabir wuxuu ka gaadhsiiyey neef adhiya weli wuu dadejiyey hilibkii si uga gaadhin nebigu intuu ka helay buu wuxuu yidhi kaannahum calimuu anna nuxibu laxma say uga gaadhsiiye waxaad mooddaa inay garanayaan saanu hilibka u jecel lahay waana tacdiim dee dab annago garanayay jaabir nebigu hilibka jecel yahay waanu soo dhoweeyey diyaafad waxana waa u sameeyey halkaa waxaa laga qaataa qofku haddaanu ku karaa'aysanayn adoon laba ballansanayn inaad guriga soo booqan karto iska iman karto ama haddaad ka shakisan ballan mooyaane wax kale inaan lagu tegin ayaa wacan xadiikaasina waa xadii saxiixa qaala xadaana ibnu abi cumar qaala xadaana sufyaan qaala xadaana cabdulahi bn maxamed bni caqiilin anahu samica jaabiran qaala sufyaan baa yidhi waxadaana moxamed munkadir waa sanad labaad can jaabirin qaala waxa uu yidhi kharaja rasuul lahi sal l slam baa baxay walxaal ana anigu macahu aan la socdo fa dakhala wuxuu galay cala imra'ati min alansaar qof dumaroo ansaarta ka mid ah ayuu gurigeedii soo galay fadabaxat lahu shaatan neef adhiya ayay gowracday faakala minha waxbuu ka taataabtay waatathu waxay u keentay biqinaacin dabaq min rudabin timirta rudabka la ydhaa dabaq ku jirta ayay u keentay xeedho faakala minhu waxbuu ka taataabtay uma tawada'a liduhri duhur buu u weysaystay wasallaa wuu tukaday uma insarafa haddana waa soo laabtay faatathu waxay u keentay biculaalatin durduurti ama kuceshigii oo min culaalati shaati neefka adhiga ku ceshigii cuntadii hore baaqigeedii bay u keentay fa akala waa cunay uma salla alcasra casarkii buu tukaday walam yatawada mana weysaysanin qofka dumara ee nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi gurigeeda yimi waxaa loo badinaya inay tahay umu xaraam bintu milxaan waayo qaraabanimaa ka dhexaysa gurigeeda waa iman jiray waana ku qayluulaysan jiray waxna waa ka cuni jiray gurigii baa nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam neef yar bay ka gaadhsiisoo qashay nebigu wax yar buu ka cunay rudabna waa u keentay innagu timirta ma beeranno rudabkeedana ma naqaano rudabku waa nooca ugu fiican ee markay timirtu bislaato ee dhacaanku ku taagan yahay waana timir aad u waaweyn oo macaan aadna u macaan weliba way isbedeshaa sidan canabka oo kale haddaan baraf lagu haynin isbedel baa ku dhaca marka rudabkii bay keentay rudabkiina waxbuu ka cunay salaaddii duhur buu weysaystay culimmadu waxay leeyihiin nebigu laba maalin keliya laba jeer buu hilib cunay xadiiskana waxaynu ku soo marnay maalin keliya inaanu laba jeer dhergin waxaa la ysku waafajinaya ta hore in yar buu ka cunay salaaddii baa dhoweydoo wax yar buu ka taabtay timirtana in yar buu ka taabtay oo uu gaajada ku jabiyey kadib markuu soo tukaday ayuu yimi intii hadhay bay keentay culaala alculaala waa calalun bacda nahl waa durduurta xoolaha marka biyaha mar labaad loogu celiyo ayaa culaalo laydhaa ama calal laydhaa calalun bacda nahal qacda hore nahal baa laydhaa marlabaadkana calal baa laydhaa marka kaanamaa sidii biyihii la durduuranayo marlabaad baa loo keenay hilibkii markaasuu cunay markaa labada goorisu geyntoodu ku dhergay ee laba jeerkamu dhergin saasaa axaadiiska lasu waafajinaya salaaddii casar baa laaqimay muu weysaysanine waa u kacay deetana waa iska tukaday marka hilibka adhiga inaan loo weysaysanayn xadiiskii hore kanba waa sheegay qaala xadana alcabaas ibn maxamed adduuri qaala sana yuusuf ibn muxamed qaala sana fulix ibn ismaaciil can cuثmaan ibn cabdiraxmaan can yacquub ibn abi yacquubin can ummi lmundir waa dumarkii ansaarta qayb ka mida ah. qaalad waxay dakhala calaya rasul lah sal salam rasuulka ayaa ii soo galay walxaal macahu uu la socdo caliyun cali bn abi aalib baa la socda walanaa waxaanu leenahay dawaalin laamo mucallaqatun soo laalaada laamo timira rucubo dawaalin waa rucubo mucallaqatun soo laalaada timirtu markay biseylka ku dhowday ayay soo goyn jireen deetana gurigaa laga laalaadinaya halkaasay rudab ku noqonaysaa qof kastaana markuu soo maro wuu goosanayaa kii gaajaysanay dhowr buu ka goosanayaa kii dheraysanay midh buu ka cunaya waa layska googoosanaya mucallaqatu waa soo laalaadaan qaalad waxay tihi fajacala waa gudagalay rasuulu llahi sal allahu aley wasalam yakulu inuu ka cuno wlxaal caliyun calina yakulu isna waa cunaya faqaala rasul lahi sal slm wuxuu ku yidhi licaliyin yaa caliyun caliyow mah u kaadi yaa caliyun caliyow u kaadi ha cunin timirta rudabka ah, ha cunin fa inaka adigu naaqihun bukaan socod baate mid bukaan ka soo kacay naaqih naqiha almariid naqiha fa huwa naaqih waa qofka iminka xanuun ka soo kacay inagu bukaan socod baynu idhaha qaalad waxay tihi fajalasa caliyun cali waa fadhiistay taagnaan baa lagu cunayey oo sarajoog bay ku cunayeen wnabiyu nabiguna sal ly slam yakul qaalad waxay tihi fajacaltu waxaan u sameeyey lahum iyaga silqan ayaan u sameeyey baalkan la ydhahdo iyo wa shaciiran shaciir baan u sameeyey shay kaabashka iyo iyo baalkan la odhan jiray sallarhka ayuu u jirjiirkana waa weegi aduwa caleemaha kaabishka u dhow iyo shaciir baan isugu kariyey fa qaala rasul lah sal slm wuxuu ku yihi min haada ka faasib wax ka cun fainahu isaga ayaa awfaqu laka kaasaa kuu waafaqnimo badan jirkaaga kaasaa jirku la qabsanaya oo waxtar u lehe kaa cun oo timirta noocana ha cunin xadiikani axkaam badan buu leeyahay ummundir waa ixdaa khaalaati nabiy sal slam min jihati abiihi nebiga aabbihii ayaa qoyskii dhalay ayay ka soo jeedaa marka waa xigaalkii nebiga guriguu soo galay waxaa halkaa laga qaataa waxaa la ydhaha alidnu alcaam idanka guud ayaa qofka martidii ku shaqeeya kol haddii guriga lagu yidhi soo soco soo dhowow fadal lagu yidhi biyaha yar halkiis ayaa loos shuban kartaa shaaha yar kartaa timirta iyo tufaax ayaa looska qaadan kartaa mar walba farta taagimaysid tufaaxa yar ma qaataa koobkaashaaha ma shubtaa uma baahnin warbeynaad farta taagsaya ardaydii waayo waxaad haysataa idnun caam nabiga kole dil soo soco timirta waa iskaga bilaabay wax halka loo dhigay waxa weeyaan dadku inay cunaan calina waa ku bilaabay halka waxaa laga qaataa qofka xanuun ka soo kacay dheefshiidkiisu ma habboona mana xoog badnaa timirta rudabkuna waxay u baahantahay wax dheefshiidkeedu waa in la way adagtay sida ogeed wax yaroo dabacsanoo sida shaciirka iyo baalka saladka iyo khudaarta fudud ayuu u baahan yahay markaa nebigu maadaamu tabiib ahaa dhakhtar ahaa wuxuu ku yidhi tani kuuma habboona xanuunkii baa laga yaaba inay dib kugu celiso ama bogsiyahaagu inuu raago horu bogsan weydee tan iska daa shaciirkii iyo jirjiirkii ama saladkii la soo kariyey ayuu yidhi ku wacane tan cun halkaa waxaa laga qaataa qofka dhowaan bukaan ka soo kacay cuntaba cuntaday ka fududahay ee kana nafaqo badan tahay ayuu u baahan yahay markaa saasuu u tilmaamay calina sidii buu yeelay waxaa kaloo laga qaataa waxyaalaha iska fudud in sarajoog lagu cuni karo asalka cunnadu waa fadhi laakiin shaygaa fudud oo kale haddaad ka midhaysanso mii joogto xabadii midhaad goosato la fadhiisato kadeed baa kugu dhacaya waayo dee waxa weeyaan dee miyigii midhaha lahaa baan sheegaya miyigan xaalufe maahe marka waad ka cuni kartaa sarajoog waad ku cuni kartaa laakiin nin bariis iyo hilib sarajoog ku daldalaya duruufku u keenta mooyaane cunnada waa in loo fadhiisto cabitaankana waa gaari doonaa xadiika xadiis xasana weeye qaala xadaana maxmuud ibnu khaylaan qaala sana bishr ibnu sariy can sufyaan wa sufyaan thawri can dalxata ibnu yaxya can caaishata binti dalxa can caaishata um lmuminiin radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana nebiyu sal l slm nebigu wuxuu ahaa yaatiinii mid ii yimaada oo fa yaquulu waxaa odhan jiray cindaka qadaa'un cindaka adaadkii istifaamkaa la gooyey a cindaka qadaa'un ma haysaa qado cunto ma haysaa wey fa aquulu laa qaalad waxay tihi wuxuu odhan jiray innii saa'im haddaan waan soomanahay qaalad waxay tihi fa ataana yowma maalin faqultu yaa rasuula allahi uhdiyat lana hadiyatun hadiyad baa naloo soo qaala wuxuu uhi wamaa hiya oo maxay tahay qultu xaysun waa xays qaala wuxuu ihi amaa inii asbaxtu waxaan ah amaa dheh amaa waa tii takfiifka ahayd amaa inii anigu asbaxtu waxaan waa bariistay saa'iman lilaah mid ilaahay u sooman qaalat waxay tidhi waa waxaa loo keenaa laba arrimood arrimoodoo muhimah qodobka koowaad waxa weeye qofka soomaya ee soon sunna a ah soomaya uma baahna inuu habeenkii niyoodo sida faralka barqada dheer ama subax hore kor haddaanu waxba cunin bishardi inaanu subaxa waxba cunin barqa dheer oo sideed iyo sagaalka iyo tobanka iyo kob tobannada haddaan afkaaga waxba gelin waad oan kartaa soomanahay soomu tadawucna wuxuu ka duwan yahay soomulfariida soomulfariida waa in habeenkii la niyoodaa liman lam yubayit asiyaama min alleyl ninkaan habeenkii niyoonin soom farala ma in habeenkii la niyoodaa amaa kan sunnaha goortaad doontaad niyoon kartaa bishardi inaa afkaaga waxba gelin subax buu nebigu yidhi hidaa ma haysaa hadaa cunnaba ma haysaa gaar cuntada wixii la cuno gelinka hore wixii ka horeeya duhur ayaa hada la odhanaya deeta waxaa ti rasuul hayno haddaan waama soomana iska daa soom buu bartaa ka niyooday maalin kalena nebigu waa soomay calayhi salaatu wasalaam isagoo soonkii u xidhanyay ayuu gurigii yimi rasuulka ilahi hadiyad baanu hayna oo waa maxay waa xays waa timir iyo subag iyo caano marmarna waxaa lagu daraa fatiit fatiitku waxa weeye waxaan fata muuska tidhaahdaan ama reexamarku muufada yidhaahdaan laxoox la burburiyey laxoox iyo timir iyo subag iyo caano waa noocan muufada ay yidhahdaan reexamarku mana hilibkuunbaa ka maqan cunno noocaasoo xays ah iyadoo qalaalanna waa la cunaa iyadoo qoyanna waa la cunaa xays baa naloo keenay keene buuri waama soomanaaye waxaa laga qaataa soonka sunnaha ah goor alla goortaa jeceshaad jebin kartaa marka hore adaa xidhay waana madhuba jumhuuri ahlilcilm xadiidkuna saasu dhigaya alsaa'imu almutadawicu amiiru nafsihi in shaaa saama wa in shaaa aftar in shaaa saama maxaa loo jeedaa in shaaa istadama sawmahu soonkuu daa'imaya lagu soomanaaye saama ay istamara sawmuhu marka qofkii soomanaa waxaad arkaysaa qof lam sal l maxamed sooman oo qof casuumay ah, ah, waan soomana waan soomana waa runtuu odhan karaa waana u fiicantayo saasaa fadli badan waxaa kaleu heli karaa inuu iska jabiyo oo kol hadduu mutadawac yahay qofkii ku ixtiraamo oo yidha miyaad ii yeedhi macsuumad ba ha khalaas waama soomanaaye laakiinna marka waxaanay culimmadu u badan yihiin inaad ajarkiina leedahay kol bilowday oo saaka soomanay ajarkii waad leedahay laakiin nin soomay lama ajartiid ka dhammaystirtay adigoo barqadii hilib dhargay oo maanta casuuma tegey kii dhammaystirtay lama ajartiid laakiin ajarkii waad leeday marka labada qodob oo laga qaataa waxaa kaloo laga qaataa saddexaad cibaadada in la sheegi karo hadii duruufi keento waayo nebigu soomkiisii u gaarka aha uu sheegay duruufaa keentayoo cayshuu dareensiinayaa inuu soonka sunnaha ah la jebin karaayo marka adigana hadday duruufi keento waad sheegi kartaa laakiin inaad istusnimo kaa noqoto alla kululaa maanta gaar ahaan ninkii sooman ya oo kan faralka alla ma sheegsheego dadku waa ka siman yihin laakiin qofka qaar baa shaydaanku odhanaya soonkii sunnaha ahaa ayuu isku dayaya siduu sheegi lahaa siduu sheegi lahaa buu dhinacun ka soo maraya saxna maaha marka haddii sababi keento waa la sheegi karayaa madhabka waxaa khilaafsan madhab eh, xanafiya oo iyagula sunnaha lama jebin karo walaa tubdiluu acmaalakum aayaddii bay deliishanayaan laakiin aayadday deliishadeenna waa caam deliilka meesha yaalana waa khaas markaa khaasu muqadamun cala alcaam qaala xadaana cabdullahi bn cabdiraxmaan qaala xadaana cumar bn xafs ibn kiyaas qaala sana abi xafs ibn kiyaas can maxamed ibn yaxya alaslami can yaziid ibni umayat alacwar can yuusuf bn cabdillahi bn salaam qaala wuxu uhi ra'aytu nabiya nabigaan arkay waa yuusuf ibnu cabdilaahi ibnu salaam isaguna waa saxaabi aabihiina waa cabdillahi ibnu salaam alxabr alyahuudi alcaalim ra'aytu nabiy sal l slam baan arkay akhada qaatay kisratan gobol min khubsi shaciiri oo ah laxooxda shaciir laga sameeyey fa wadaca calayha wuxuu dul saaray tamratan xaba timira uma qaala wuxuu idhi haadihi tani idaamu haadihi tan sooskeedii iyo suugadeedii iyo iidaankeedii weeye markaa nebigu laxoox iyo timir buu isku qabtay deetay wuxuuhi waa isu iidaan marka iidaanku subag iyo caana iyo waxaasun maaha iyo malab timirta lafteedu iidaan bay noqonaysaa suqaagka yar iyo fuulka yar iyo waxaad wax ku cuntaa waa iidaan wixii wax lagu cuno ee loo adeegsado waa iidaam weeye timirtu inay iidaam tahayna culimmadu waa u badan yihiinoo xadiiska daahirkiisay qaateen walow qoloyn yidhi iidaanku waa wixii dareera ah waa jiraan laakiin xadiiska ayaa daliil ku ah xadiikani yaziid ibnu umayat alacwar oo daciifa ayaa ku jira duruq kalena muu sheegin alimaam nawowi <clears throat> shaikhulalbani aan idhaahdo albani axaadiistu daciifiyu ka mid yahay <clears throat> haadihi idaamu haadihi wa akala waanu cunay qaala xadaana cabdullahi bnu cabdiraxmaan qaala sana saciid bnu sulaymaan can cabaad ibn alcawaam can xumayd ibn cabdiraxmaan xumayd awiil can anas maalikin ana rasul lah sal kaana yucjibhu wuxuu jeclaa athuflu gunta hoose ee dheriga ayuu jeclaa athuflu qaala cabdulaahi yacnii wuxuu u jeedaa baqiya wixii ku hadhay min aacaami untada dheriga ku hadha dheriga wixii ku hadhay gunta hoose soomaalidu gaxaarate ayay waxaan odhan jiray ama yarmaana la odhan jiray guntaa hoose ee muudka isugu wada tago ee uguna hor ayuu nabigu jeclaa calayhi salaatu wasalaam marka waa jacaylkii dabiiciga ha weeye waxaa cajiib ah culimmadu waxay yidhaahdeen sheekhu markuu xadiidkan xushay ee uu yihi nebigu wuxuu jeclaa gunta hoose ee dheriga ayaa wuxuu inooga dhigay xadiiskii ugu dembeeyey ee axaadiista cuntada gunta u ahaa isaguna gun buu ka dhigay xadiiskii ugu dembeeyey markaa axaadiistan u gaxaarato u noqonaya marka guntii ugu dambaysana wuxuu ka dhigay kaana yucjib nabiyu sal l salam athufla marka culimmadu markay alifayaan xikmad bay ku alifi jireen iyo caqli xoog badan wuxuu leeyahay alimaam alqurdubi caleyh raxmatullah nebigu cunnada waa nidaamin jiro waa ilaalin jiray muu samayn jirin laba labaduba qabow iyo qallayl isugu jira muu isticmaali jirin kulayl iyo qoyaanna iskumuu dari jirine labada ayuu isla doonan jiray laba kulun ma wada cuni jirin labada qabowna ma cabi jirin laba calooshooda socodsiiye ma samayn jirin laba calooshooda joojiyana iskuma dari jirin wuu isweydaanin jiray mid socodsiiye iyo mid joojiya laba allahuma salli ala maxamed adag iyo laba dabacsan iskumuu dari jirin wuu isweydweydaanin jiray caloosha waxaa u fiican in loo meel dayo oo sidanuun imka xilligan dambe wixii aan ku cuninba waa la cunaado sax maaha sax maahee caafimaadku ilaaloosha maxaa la almaciidatu baytu da baashan kubada la ydhaha kubadu inagu calool baynu dhahnaa laakiin calooshu maaha halka cuntada lagu qaada calooshoo dhan maaha waa inta yare kubada la ee cuntada qaada halkaasaa xanuunku ka bilowda soomaalidu waxay odhan jireen inaan calooshiisa u talin ciddiisa uma taliyo dad caloosha u talin kari weydo oo wixii la keena waa tira keena ood odhan kari weydo waxaa iima habboone iga daaya waxa weye ciddaadan u talin kari maysid waxa weeye nebigu u maarayn jiray waa maamuli jiray cuntadiisa qaabkaa in la sameeya fiican ibnu qayimna wuxuu leeyahy dadku hadday axaadiistan adeegsan laayeen dhakhaatiirtuba cidlay noqon lahayen dhakhaatiirtuba cidlay noqon lahayen waayo waa nidaam ilaahiya oo xagga alle ka yimi oo caafimaadkii iyo quwadii iyo faakihadii iyo macaansigiiba kulminaya weeye nin sheekha oo culimmada kitaabkan eh, dhigay ka mid ah, ayaa wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa hudheel caalamka laga furo oo la yidhaahdo waxaa lagu iibinayaa cuntadii nebigu cuni jiroo keliya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ya marka baabkanunbaaba la adeegsan laha buuhi lamana kala dhammeeyeen bilwuduu'i weysaysi waxaa lay amray idaa qumtu ila salaa markaan salaada u kacaya uun halkan waxaa lagu keenayaa wuduugii nabiga caleyh salaatu wasalaam saddex xadiis buu ku keeni doonaa wuduugani wuxuu shamlinayaa weysadii sharciga ahayd weysadii salaada iyo weysadii luqawiga ahayd oo ah faraxalka labadiiba uu ku keeni doonaa xadiikani wuxuu ka hadlayaa weysaysigii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo xagga godan ka yimi oo xaajadiisa soo gutay ayaa cunto loo keenay saxaabadu waxay dhah rasuul allah weyse makuu keennaa aad weysaysatide alwaduu bifatxi lwaaw waa biyaha lagu weysaysto isna wuxuu idhi inamaa umirtu bilwuduu'i weysaysiga waxa lay amray idaa qumtu ila salaa markaan salaadda u kacayo aw maa fii macna asalaa iyo wixii salaada la macno ah sida sujuudu tilaawa iyo masulmusxaf iyo tawaafkaoo kale iyo salaad iyo wixii salaad la halmaalaa ah, ayuumbaa loo weysaystaa nebigu wuxuu dhacsiinayey iyagu waxay aaminsanaayeen qofku inuu weysaystaa inay daruuri waajib tahay kolodad ka timi suuliga inaad weysaysataa waa waajib waajibsan maaha waa iska fadhihi kartaa sheekadaada waa odan kartaa shaqadaadaad geli kartaa waa sunne mar kastoo suuriga ka baxdo inaad weysaysataa waa sunne walaa yuxaafidu cala alwuduu ilaa mu'min laakiin waajib maaha markaa nebigu wuxuu saxay nimankiina weysada la soo cararayo weysada ilahay wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuhakum marka salaad loo kacayo ayay waajibtaa inta kale waa sunne inta kale waa sunne waana sunnaha keliya ee waajib ka fadli badan sunnaha waajibka ka fadli badan inaad iminka sii weysato maqhrib waa sunne markuu maqhrib la aadaamo inaad weysatana waa waajib weysaysigaagan iminka ayaa ka fadli badan kaa dambe dhowr dhacdaa la wariyaa oo sunnuhu ka fadli badan yahay waajibka salaantoo kale salaanta celinteeda waxa weeye waa waajib bilaabideeduna waa sunne bilaabideedaa ka fadli badan sunnaheeda deynta lamida deynta in la qaataa waa sunne eh, in lagu siiyaa waa sunne inaad bixisaana waa waajib in lagu siiyaa ka fadli badan inaad bixiso marka waxayla yaroo noocaasaa jira oo sunnuhu ka fadli badan yahay fadliga marka halkaa maxaynu fahanay qofka cunno cunaya weysadii sharciga ahayd daruuri maaha weysadii sharciga ahayd inuu weysaystaa sharci daruuri maaha qaala xadaana saciid bn cabdiraxmaan almaqsumi qaala sana sufyaan bnu cuyayna can camr bni dinaari can saciid bni xuwayris can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal kharaja rasul lah sal slam wuxuu ka soo baxay min alghaa'idi godka fa utiya biطacaamin faqiila lahu alaa tawada'u miyaaday weysaysanayn taadii kalaa la gooyey alaa tatawada'u waa laska garanaya faqaala wuxuu ihi a usalli miyaan tukanaya oo fa atawada'a weysaystee ma salaad baa taagan aan weysaystee kol haddaan salaad taagnayn goortaan doonaan weysaysanaya xadiikaasna waa xadiis saxiixa qaala xadaanaa yaxya bnu muusa qaala ana cabdulahi bnu numayr qaala ana qays bnu rabiic xa taxwiil sanad qaala ana qutayba qaala ana cabdikariim aljurjaani can qays bnu rabiic can abi haashim can zaadaan can salmaan qaala wuxu uhi salmaan qara'tu waxaan ku akhriyey fi tawraati towraad waxaan ku akhriyey ana barakata acaami cuntada barakadeedu alwudu'u bacdahu gadaashii in la farxasho alwuu waa wuduugii luqawiga haweenkani fadakartu dalika waan u sheegay lilnabiy sal alla ly salam wa ahbartu waxaan u warramay bima qara'tu biladii qara'tu wixii aan ku akhriyey fi tawraa faqaala rasul lah sal slam wuxuu yidhi barakatu dacaami cuntada barakadeedu alwudu'u qablahu walwudu'u bacdahu barakada cuntadu waa faraxal ka horeeya iyo faraxal ka dambeeya marka xadiiska riwaayada hore sanadka hore yaxya ibnu muusa iyo cabdullahi ibnu numayr mee laba sana waa isku miduun waxaa ku wada jira qays ibnu rabiic xadiika sanad ahaan waa daciif macna ahaanna waa saxiix salmaan afarisi wuxuu soo akhriyay towraad towraadi waxay tidhi barakada cuntadu waxa weeye in la faraxasho marka la dhammeeyo shareecadeeduna waxay tihi maya labaduba barakadu waxa weeye bilowgana in la faraxasho gabagabadana in la faraxasho wuduugana waa wuduugii luqawiga ahaa weeye halkan waxa laga qaataa shareecooyinkii hore ee diinteenna ka horreeyey waxay leeyihiin afar xaalo shareecadii inaga horraysay haddii diinteedu inkirto waa la inkiraya waxba laga soo qaadi maayo nooca labaad maa aqarahu sharcuna kama huwa siduu ahaabay shareecadu u sugtay siduu ahaabaa loo sugaya qaybta saddexaad maa aqarahu sharcuna wasaada calayhi sharcigeennu wuu qiray waxna uu ku kordhiyey tanaa ka mid ah towraadi waxay tidhi farxalka dambe ayaa baraka ah shareecadiina waxbay ku darto maxay tidhi faraxalka hore iyo faraxalka dambe ayaa baraka laga faaideeya qaybta ugu dambaysaana waa wixii shareecadeennu ka aamustay shareecadeennu ka aamustay taa way isku khilaafeen culamaa ulusuul way isku khilaafeen qaar ogolaadiya qaar diidaba waa leeyi marka in laga faraxasho marka horena loo faraxasho waa sharci weeye soomaalideenna waxaa lagu yar dhaliilay oo runtii dhaliil ah biyahan gacanta la ogelinayo baaldigan ninkii soo dhididay iyo kii weysaystay iyo kii dhuxushamiisay iyo kii kale gacanta la wadagelinayo waa laynagu dhaliilay wax saxna maaha wixii laga farxalanaya halkan isugu wada yimaadeen marka waxa fiican biyaha korka laga keeno oo weelku ha madhnaado biyaha lagu shubo deetan nin waliba saafiya ayaa loogu farxalaya aad bay noola yaabeen ummaduhu waxaan u malaynayaa waa wax dhawaan yimiye dee berigii hore soomaalima lahaan jirinba farxal caadiya oo qoladii nin raawud kuwa ku yidhi kalkii dhawaytana ceelka jooge iska dah inta laidhi faraxalo i kalkii dhawayto waa ninkii ceelka kay miye waa imse cisho subxaan allah marka mabaynaan aqoonay intii dambe magaalada la yimi weeye marka waxaa ka mid a ah axaadiista nebigu wuxu uhi man akala min hadi luxuumi falyaqsil yadah tabaraani baa warinaya ninka hilib cunaa ha faraxasho xadiis kale wuxuu le man baata wa fii yadihi hamarun walam yaqsilhu faasaabahu shayun falaa yalumana ilaa nafsah tirmidi baa warinaya xadii saxiixa wey ninka intuu habeenkii wax cuno dabeetana gacmaha kaga taga dufan iyo afkaba oo wax ku dhacaani yuu hadhowta naftiisa mooyaane cid kale yuu eersanin amarku waa dufanka gaar ahaan markuu qofku seexanaya habeen iyo maalinba waa in dufanka aad laysaga habeeyo inaguna way naqaana waxaan odhan jirnaa caara ku kaadiday ya caarana kuba kaadine dufanka aad la hoydo ayaa keenaya waxyaalaha noocana baabu maa jaa fi qowli rasul lah sal slam qabla dacaami wa bacda ma yafruqu minhu baabkan sideediy laatanaad sheekhu wuxuu ku keenay wixii nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam cuntada ka hor iyo marka uu ka faaruqo toddoba xadiis buu ku keenayaa nebigu wuxuu odhan jiray albasmala bisinkuu qabsan jiray cuntada ka hor markuu dhammeeyana alxamdala ilahay buu mahadin jiray bisinka qaabkee loo odhanaya muxadisiintu ahlu xadiisku waxay dhahdaan bismi illaah ma raaciyaan raxmaan iyo raxiim waxay eegayaan daliilada iyagoo eegeen fuqahaduna waxay leeyihin maya alraxmaani alraxiim waa ziyaada fi asmaa illaah waa in lagu daraa oo bismi illaahi araxmaan araxiim la yidhaa waxa sunno ah in lala jahro bismi illaahi raxmaan raxiim la yidha ama bismi illaah maxaa loola jahrayaa lidardi shaytaan shaydaanka in la eriyo waliqtidaau bilghayr can ilghayr cidda kale inuu kugu dayata adiga waa in la sameeyo waa sunna horta bisinkaasi laakiin ma sunna cayniya sunna kifaayiya shaaficiyadu waxay qabtaa waa sunna kifaayiya sunna kifaayiya waxa weeye kooxdaa wax wada cunaysa nin baa ugu filan bismillahi hadduu yidhaahdo khalaas inta kale shaydaankii kanaa ka firdhiyey haddii qof walba waa inuu bismillah yidhaah axaadiista markaynu gaadhno ayaynu arki doonnaa cuntada bisilka loo qabanayaana waa cuntada ilaa diintu ogoshahay xaaraan bisil looma qabto xaaraan bisil looma qabto bal xaaraantu waa laba nooc tan naska leh haddaad bisil u qabato waad kufraysa xaaraanta kale ee laysku khilaafsan yahay iyadana waa dembi in bisilka loo qabto haddaad qaadka bisilka u qabato waa dembi waayo dee waa xaaraan laakiin layskuma wada waafaqsano oo daliil ku cad ma jiro laakiin ninka khamriga bisga u qabtaa wuu gaaloobaya khamriga ninka bisgan u qabtaa wuu kufreeyaa waayo xalaashiibuu ku shabahay xalaashiibuu ku shabahay isagoo gabanaya oo baqbaqanaya oo ilaahay ka baqanaya oo yar hadduu cabo qof muslim loo dembaabay weeye laakiin hadduu bisga u qabta iyo hadduu alxamdu iyo wixii la mida ah. waxaa ninka iminka cid dumara intuu u galmoodo meelaha ku dhuunto sinaysta waa un xadkaa laga jaraya laakiin sinadii ninka u aroos sameeyo oo u garaaca hoonka u garaaca he waa la dilaya kufri baa loo dilaya waayo sinadii buu ka dhigtay xalaal wuu muujistay marka bisiga waxaa loo qabanayaa cuntada ilaahay ogolaya diintu ogoshahay xadaana qutaybat bnu saciidin qaala xadaana bnu lahiica can yaziid bn abi xabiib can raashid ibni jandal ilyaafici can xabiib bni awsin can abi ayub alansari radi allahu canhu abi ayub alansari khaalid bnu zayd waa ninkii saxaabigii nebiga martigeliyey maalintuu soo hijrooday ee muddo dheer hayey qaala wuxu uhi kunaa waxaanu cinda rasuli lah sal slam yowman maalin faquriba ilayhi dacaamun cuntaa loo soo dhoweeyey falam ara ma arag dacaaman cunto kaana ahaa acdama barakata minhu ka baraka weynaa awala ma akalna bilowgii horeen cunaynay cunto ka baraka badan walaa aqala barakatan fi aakhirihi gebagabadiina mar keliyan baa la waayey xagga dambu bilaa baraka ka noqday qulnaa yaa rasuula allahi kayfa haada siday ku dhacday qaal wuxuu uhi innaa kayfa haada waxa weeye maxaa isbedelay innaa inagu dakarnaa waa xusnay ismallaahi magaca ilahi xiina akalna markaan cunitaanka bilaabaynay ayaanu bisga u qabanay uma qacada waxaa soo fadhiistay man akala mid cunay walam yusami llaha tacaala oo aan bisinka qabsanin faakala macahu shaytaan meesha gacan shaydaan baa soo gashayoo wixiiba xaalufisay markiiba waa kaa dhammaaday marka xadiikani wuxuu tilmaamayaa saxaabadu markay bilaabaya bismilah bay yidhaahdeen wuu barakoobay mar damba qof soo galay aan bisikaba qaban cuntada isku yacyaacdo waa la waayba saasuu nebigu ku macnaya calayh salaatu wasalaam xadiikani lama jaan qaadayo madhab madhab shaaficiya wuxuu qabaa kooxdeenan intaa leeg haddaynu wax wada cunayno mid keliya inuu bismillaah inoo odhan karo waxa kaloo dhanna aan shaydaan soo raaci karin midhkii keliya habaa ku filan xadiidkan maxay kaga jawaabeen laba jawaabood jawaabta hore waxa weeye waxay yidhaahdeen ummadaanu qaadanaynaayo markay nebigiiyo asxaabtu ka baxeen ayuu soo galay mid aan bisin qabaninoo deetna kaasuu shayddaanku la cunayo baalkii badnaa ee tuullaa unbaaba la waaye markaa summadu waa markay ka baxeen dariiqadaa way mareen dariiqo labaad waxay yidhahdeen maya koox waloo mar soo wada gashaa isku bisin baa loo baahan yahy lodkii koowaad qof baa u qabanayay haye qolada dhexda ka soo gashayna mid baa u qabanaya qolada xagga dambe ka soo gashana mid lood walba bisin baa looga baahanyay daliiljawaabtaa dambe xoojiyaan haddaad laakiin tidhaahdo bisinkuba oo sunna cayniya oo qof walba waa laga doonayaa ishkaalkaa ka badbaadaysa ishkaalkaas meesha u ka baxaya macnaha kuwa kaloo dhimiska way qabteen ninkanaan qabanin adiladu saasay xoojinaysaa nebigii asxaabta cunaya ayaa waxay yimi ina caraabiyo ganan ood mooda in lasoo rideeyey saasuu isiru galo nabigaa gacanta qabtay inan yaroo ordaysaa timi iyaduna ood mooda inan lasoo rideeyey cuntadii bay gacanta geliso nabigaan qabtay wuxuu hi miyaa garanaysaa labadanaan hayo maya shaydaankii baa meelu inaga soo gala waayeyoo acraabigan uu soo raacay waa anigaa qabtay hor bismillaahi dheh wuu yidhi sii daaya tan yar buu haddana soo kooraystay haye naa bismillaahi dhe sidiiba adiladaa marka la eego qof walba gaarkiisaa looga doonaya inuu yidhaahdo bismi illaah qaala xadaana cunitaanka shaydaanka la sheegayana waa sidaa waa cunitaan xaqiiqiya sida alimaam nawowi leeyi ma aha uun barakada tegaysa waxaase caadi buu cunaya waayo axaadiistoo dhan baa caynkaasa ninkii seexday ee waagu u baryey nebigu wuxu uhi haada rajulun baala shaydaanu fii uduni waa bowl iyo kaadi xaqiiqiya wey nin baa cunayey bisin muu markuu dhadhow yahay luqmadii ugu danso bismilah yidhi qoslay maxaad ku qoslaysa ya rasuul allah ninkaa baa la cunayey la cunayey la cunayey mar alle markuu bismilah yidhi shaydaanka waa marka waa matag xaqiiqiya nin baa laakiin beriina kharibayo annagoo qadaynaynu inu yidhi bismillahi walow aakhiri hanaga ah, ah, odhanin shaydaan baa ku matagaya halkane wuu ku dhexmatagayaa xaguu ka keenay xadiiku ma sheegi wuu ku dhexmatagayaa marka uu isuusay wuxuu leeyahy haynagaga matajin baalku ha iskala tag wixiise meeshuu ku matagayaa lama odhanin wuu matagayaa un baa la u xusti waa laga matajinayaa marka fahan qaldan buu qaatayoo dadkuna way dhacday inta badan waxunba isku qufulaan si nin aan ku idhi waar ka warran reerkiisuu yidhi dhowr hablood baan leeyayo niyo laakiin weli maan gaadhin ow waladun saalixun yadcuu lahu waladka wuxuu qaatay wiil markaa wuxuu marka weladkanbuu wiil u qaatay laakiin sax maaha marka waa in layska hagaajiye mafhuumka oo ama sharaxa laga ahriyo ama culimmada la weydiiyo qaala xadaanaa yaxya bnu muusa qaala sana abu daawuud qaala sana hishaam adastuwaa'i can budayl alcuqayli can cabdillahi bni cubayd bni cumeyrin can umi kalsuumin can caaishata radi allahu canha qaalat waxaa tihi qaala rasul lahi sal slam ummu kulsuumta ayaa waxaa loo kala saari laayay ummu kulsuum binta abubakar iyo ummu kulsuum binta cuqbata bni abi mucayd labaduba laakiin de waa laba taabiciy oo waaweyn can caaishata radiallahu canha qaalat qaala rasul lah sal ly slam idaa akala hadduu cuno axadukum midkiin oo fa nasiya ilaabo an yadkura inuu xuso ismallaahi tacaala calaa tacaami falyaqul ha yidhaahdo bismi illaahi walahu waakhirahu ay wala acaami waakhirahu haddaad ilowdo walahu waakhirahu bismillaahi awalihi waakhiriina waa layidhi oo la jarana waa dhacde qaala xadaana cabdullahi bnu sabax alhaashim waa xadiis saxiixa albصrي qala ثنى cbdالأعلى عn mcmr عn hiشham بn curw عn abihi عn cmr بn abi سلمة أنhu dahla عlى rasuل الlah صl اه عl sلم wاlxaal cindahu طacaamun faqaala wuxuu ihi udnu soo dhowow yaa bunaya wiilkaygii yaraaw fasami illaha tacaala ilaahay magacow wa kul ku cun biyamiinika midigtaada wa kul cun mima yaliika wixii ku xiga cun cumar ibn abi salama abuu salama dhalay umu salama ayaa iska dhalay nebiga xaaskiisay wada joogaan nabiga hooyadii bay wada joogaan idhaahdo cafwan umu salama waa rabiibu rasuulillaah rasuulkaa koriyey xadiikani wuxuu dhigayaa qaabkii xadiika waxa lagu keena isagoo yaa hulaam sami illaaha wakul biyamiinig wakul mimaa yaliig ugu horayn ilmaha yar ee ilmahaaga ku beegan yaa bunaya waad odhan kartaa qofka weyn ee adeerka iyo aabbaha ku beeganna yaa abati iyo yaa cami baa la odhan karaa gaar ahaan sodog iyo sodohda iyo hadday min baabi takriim tahay oonay min baabi lintisaab ahayn nasab sheegad weliba gaar ahaan markuu curfigu dhigayo innaga curfigeenna inantaad soo guursataa odaga maxay ku odhanaysaa aabbay ah, ku adna islaantii sodohda ahayd hooyaad ku wax diidaya ma jiraan waayo meesha xaqiiqadii wilaadada laga hadli waa takriim weeye waayo nebigu wiilaan u dhalin buu leeyahy yaa bunaya culimmaduna saasay le waxay leeyihin kol haddaan tabani jirin oo nasabkaaga raacinayn waa waqulu linnaasi xusnaa marka yaa bunaya buu ku yidhi sami illaaha tacaala ilaahay magacow wakul midigtaada ku cun wakul mimaa yaliika horeynu soo marnay marka intuba waa waajib marka laga reebo attasmiya alimaam subki taajuddiin aan idhahdo taqyuddiin subki waa waalidkiiye wuxuu xoojinayaa midigta in lagu cunaa inay waajib tahay saasaana xoog badan waayo kii ku cuni waayey waa tii la habaaray dhinaca in lagu cunaana waa waajib dhinacaaga marka cuntadu ay siman tahay ee kala duduwanayn horaynu soo marnay qala xadaana maxmuud ibnu khaylaan qala sana abu axmed izubayri qala sana sufyaan athawriyu can abi haashim can ismaaciil ibni riyaax can abihi riyax ibni cabiida can abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu qaala waxau yidhi kaana rasuul lahi sal slam rasuulka alla wuxuu ahaa idaa faraqa markuu ka faaruqo min dacaamii cuntadiisa qaala wuxuu leeya alxamdu lilaah aladii allihii adcamanaa na quudiyey wasaqaanaa na waraabiyey wajacalanaa naga yeelay muslimiin qaala xadaana maxamed bnu bashaarin qaala sana yaxya bnu saciid qaala sana thawr ibnu yaziid qaala sana cabdkhaalid bnu macdaan can abi umaamata qaal kaana rasul lah sal slam waxa uu ahaa ida ruficat ilmaa'ida xeedhada marka la qaado min bayni yaday hortiisa laga qaado yaquulu wuxuu odhan jiray alxamdu lilaah ilaahay baa mahad leh xamdan mahad kaiiran badan tayiban wanaagsan mubaarakan fiihi la barakeeyey oo la siyaadiyey hayra muwadacin mid laga tegay aan ahayn xamdigaasi hayra muwadacin xamdigaasi iyo mahadintu mid laga tegay maaha walaa mustaghnan canhu mid laga maarmayna maaha rabbunaa ay huwa rabbunaa labada xadiisba waxaan isku raacinay addikru bacda alfaraaqi min aacaami waa badan yahay adkaar badan baa jirta wuxuu nebigu odhan jira allahuma adcamta wasaqayta waaqnayta waqadayta wahadayta waxyayt falaka alxamdu calaa maa cadayt nebigu wuxuu odhan jiray haddii wax la siiyo afdala cindakum asaa'imuun waakala dacaamakum abraar wasallat calaykum almalaa'ika wuxuu odhan jira allahuma zidna walaa tanqusna wacdina walaa taxrimna waakrimna walaa tuhinna wansurna walaa tansur calayna marka ducooyin badan baa jira labadan baa inaguga filan alxamdu lilahi aladii adcamana allihiina quudiyey wasaqaanana waraabiyey wajcalana muslimiin islaamkiina muu ilaabin dad hogaansamay oo amar qaadanaya allihii naga yeelay ayaa mahad leh xadiidka kalena wuxuu odhanaya alxamdu lilahi xamdan kaiira ayiban mubaarakan fiih hayra muwadacin xamdiga ilaahay mid laga tegaya maaha walaa mustahnan anhu mid laga maarmayana maaha rabbunaa waxa ku banaan saddex waji in la rafciyo oo laga dhiga khabarun limubtadain maxduuf anta rabbuna ama huwa rabbuna ama laga dhigo mubtada khabarun maxduuf rabbunaa anta waana toogu fiican waana la nasbin karaa rabbanaa nidaa iyo madxi iyo ikhtisaas intaba waa lagu nasbin karaa waxaa kaloo bannaan in la jaro rabbina bedel baa lagu alxamdu lilah lafdu jalaalaha laga bedelaya rabbina rabbigayaga marka saddexdaba waa loo dabdin karaa culays ma laha qaala xadaana abu bakr ibn muxamed ibnu aban qaala sana wakiic can hishaam adasuwaayi can budayl ibni maysrat alcuqayli can cabdillahi bni cubayd ibni cumayrin can umi kalsuum can caaishata radi allahu anha qaalat waxaa tidhi kaana nabiyu sala allahu alay waslam nebiga alla wuxuu ahaa yakulu طacaama mid cunto cunaya fii sittatin ay maa sittati min asxaabih lix asxaabtiisa ka mida fa jaa'a waxa yimi acraabiyun nin reer miyiya fa akalahu waa cunay biluqmatayni gebiga cuntadiiba laba xantoobuu ka dhigay biluqmatayni hallo wixii la taataabanayey war waa ka xantaxantaysanaysaane raggii cuni jiraa yimo laba goor buu qaatay fa qaala rasul lah sal l wuxuu yidhi low sammaa bisinka hadduu qaban la la kafaakum oo idinku fillaan la boor buu kaga kiciyey geguu ka dhigay wax kale maaha waa bislaanta <laughs> waaye marka xadiiska caaisha radiallahu canha gurigeedu ahaa waa arkaysay iyadu min waraa'i sitri bay ka arkaysay caadi u cunayeenoo bisinkay qabteen marka siday u cunayeenee caadi u socotay ayuunbaa ninka acraabiga soo galay acraabiga waxaa ka muuqata inuu aanu bisin qabaninoo dee nebigaaba sheegaya calayhi salaatu wasalaam deeta wixiiba waa kaa dhammaaday wuxuu uhi low samaa marka xilliyada low lo odhan karo ayay ka mid tahay tani waa xilliyada tacliimintae la barayo waayo xadiis baa diidaya lowda hadday wax dhacaan laa taquuluu low fa ina low taftaxu camal shaytaan xilliga tacliinta iyo xilliga khayr la rajaynayo low istaqbaltu min amri ma stadbartu ma ahdaytu waxyaalaha noocaasee lowda laga soo reebay ka mid tahay tanoo kale qala xadaana hanaad wamaxmuud ibn khaylaan qaala xadaana abu usama can sakriya bn abi zaa'ida can saciid bn abi burda can anas ibn malik radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sal slam ina allaha ilaahay la yardaa raalli buu ka noqdaa can ilcabdi addoonka ayuu raalli ka noqdaa an yakula inuu cuno ayuu raalli ka noqdaa alakla an yakula masar baad ka samayn akluhu laklata cunitaan inuu cuno ayuu ilaahay raalli kaga noqdaa oo fayaxmadahu calayha ilaahay uu ku mahadiyo aw yashraba sharbata cabitaan inuu cabo mara ah fayaxmadahu calayha ilahay uu ku mahadiyo ilahay wuxuu raalli kaaga aad cuntay ood mahadiso tiri alxamdu lilaah cabitaan oo tiri alxamdu lilaah raallida meel fogba ma jirto timirta yara ugu soo horaysa alxamdu lilaahi dheh in allaha sayakuunu raadiyan canka akliga waxaa ka mid ah nebigeennu calayhi markuu dadka la cunayo kaana aakhiruhum aklan bayhaqi baa warinaya qofka ugu dambeeya kaca ayuu qofka ugu dambeeya ka xadiid kalena wuxuu ku yidhiba oo kaa waafaqsan idaa wudicat ilmaa'ida falaa taquum xataa yaquuma annaas wain shabicta xataa yafruqa alqawmu faina dalika yukhjilu jaliisahu wacasaa an yakuuna lahu xaaja haddii cunto lasoo dhigo oo koox ku cunaysaan xataa haddaad dheragto ha kicin waxaa laga yaaba walaalka ku ag fadhiya inuu qajilo isna iska kaco isagoo gaajoonaya oo aan wali ka hirqanin waana dhacdaa dadka qaar ahaan dheragsan ama marka horeba iska cunto xun oon cunto badnayn markuu laba saddex jeer afar jeer qaato nimaan dhadhaweynba oo laga yaabo inuu bilow yahay inuu kaco kiinaw qatilo dha ha waa la dhergeeyey maca salaama ninkaa dhan inkaar baa kaaga dhacaysa iska fadhi iska fadhi waxaa fiican inaad waxba hataad haddaad doonto u sheekeeyo khalaas marun ha wada faraxasho waa laysku xal mastuuranayaayo xaal mastuurkii maxaa khariday seesarada yar imka udheelo lala wareego seesaradu maxay keeneen nin kasta naftiisa hafro waayo waa laystaba socdaa dad dhowr waxoogay ku rido oryaah wadaadku maanta waa way ka cas marka in yarba haddii gacanta la gelin laha maxaa dhici laha xaqaagaad qaadan lahayd cid alle cid dareemi ma jirto marka waxa wacan in cagta laysu dhigo oo qofku aanu markiiba boodin markiiba inaanu boodin ayaa wanaagsan marka saasaa fiican dee dadkuna iskuma jiraane waxaa la yidhi nin dhallinyaro ahoo sheekhiisii ayay isu raaceen isu raaceen casuumad xadiiskii buu soo arkay saddex in maarata sulusun lidacaami wasulusun lisharaabi wasulusun linafas markuu xooga cunay wiil yaro wuxuu ahaa edab daran oo aan ku cusub tahaye sheekhiisii uu ku yidhi sheekhu suluskii way gaadhay suri waar iska isku sulus ma <laughs> <laughs> marka waa dadku isku sulus ma marka adigu kaagumaad ka sheekayn kartaa kaaga cid kalood ka warrami kartaay ma jirto eh, baabu maa jaa fi sifati faakihati rasuuli illaahi sala allahu aleyh halkana wuxuu kaga hadlayaa faakihadii nebiga faakiha maxaa la ydhaa khudaartan yaree lagu faakihaysta ee gaarka loo cuno iminka innaga tamaandhada iyo basasha iyo baradhada iyo waxaas faakiha maaha waa khudaar caadiyo cuntadaa lagu dhex ama la raaciyaa baabu ma jaa fii qadaxi rasuulilahi sal barak alla fiikum waa qadaxii rasuulka qadaxu waxa weeye waa weel kasta oo godan oo loo adeegsado biyaha iyo caanaha iyo wixii la midka ah waa madiibad buu noqon karaa ama jeegi qadax waana musallaatu alxaraka dhammaan qaafka iyo daalka iyo xaaduba waa musalas laba xadiis buu ku keeni doonaa qaala xadaana xusein bn aswad albaqdaadiyu qaala sana camr bni muxamed qaala sana ciisa bnu dahmaan can haabitin qaala akhraja ilayna anas maliki qadaxa khashabin qadaxa khashab wuxuu noo keenay jeeg ama hadhuub loox ah qaliidan adag mudababan oo la kabay bixadiidin xadiid lagu kabay mudabab markuu dilaaco ayaa la kabaya faqala wuxuuhi ya haabitu hada qadaxu rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam qaala xadaana cabdullahi bn cabdiraxmaan qaala sana camr bn caasim qaala sana xamaad bnu salama qaala sana xumayd wa haabit can anasin qaal laqad sakaytu waan waraabiyey rasuulalahi sal l slam bihada alqadaxi asharaaba sharaab baan ku waraabiyey kullahu sharaab oo dhan almaca baan ku waraabiyey biyo ka bedel wnabiida nabiid baan ku waraabiyey walcasla malab baan ku waraabiyey wallabana caanana waan ku waraabiyey marka qadaxu waa kaa waa weelkaa godan qaar waaweynna waa leeyey oo jeegga iyo hadhuubka iyo leeg qaar yaryaruma dibidkaana waa leeyey nebiga qaarkii wuxuu lahaa mid laydhaa arayaan mid muqiis laydhaana waa lahaa qaarkood waxay ahaayeen sujaaj quraarad qaarkoodna qori bay ahaayeen kuwa qorigaahi ma ahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu wax ku cabi jiray kumuu cabbi jirin wuxuu u ahaa shay uu habeenkii ku xaajo guto gaar ahaan kaadida oo kale oo la dhiga sariirta hoosteeda habeenkii markay saqdhaxa tahay een bannaan loo baxayn ayuu nebigu adeegsan jiray guryuhuna suuliyaalma lahayn nimcadan aan haysanne qofku iska kacayo ee isagoon bannaanba u bixin uu iska xaajo gudanaya ma ay jirin marka wuxuu ahaa qadax cuud ah oo qori ka samaysan oo sariirta nebiga hoos yaala oo xilliyada noocaasi ama qabowga ah, ama saqdhaxa ah, ama halis kale jirto ayuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ku xaajo gudan jiray sharaabadoo dhan baa nebiga ku siiyey waa midkii sharaabka u gaarka ahaa biyaha uu ku siiyey biyahoo laba nooca ah. biyo caadiyo sidoodiiya iyo biyo la macaaneeyey timir iyo malab iyo zabiib waa lagu macaanayn jiray nebiid nebiidku waxa weeye habeenkiibaa biyaha lagu ridayaa timir waana la karkarinayaa marka la karkariyo waxay noqonayaa sharaab diiran oo noocan soodhaha loo kala ah oo cuntada lagu jabiyo oo caafimaadka u fiican laakiin nebigu maalinta gelinka hore ilaa casarkii cabi jiray casarkii hadday gaadho khaadimkuu siin jiray ama waa jiray waayo wuu khamiiraya wax intaa ka dambeeya hadduu khamiirana wuu sakhraamiyaa wax marka waa nebiidku waa laba nooc kan bilowga hore la cabo oon waxba sakhraaminayn iyo kala yar dhigay oo wax sahraaminaya waana xaaraan hadduu wax sahraamiyo maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam nooca qaadkoo kaleu noqonayaayo marka layska badiyo ayuu qofku sahraamayaa in yar markuu cabana waxba noqon maayo isna waa xaaraan weeye intaba nebiga waan ku siiye buuri baabu maa jaa fi sifati faakihati rasuulilahi sal allahu aleh wasalam faakihada waataan sheegayayo waa cuntada waa khudaarta gaar loo cuno xabxabka iyo babayga iyo muuska iyo liinmacaanti kuwan gaarka loo cunaa faakiha la basasha iyo tamaandhada iyo waxaan cuntada lagu daro khudrawaad ba iyaga la ydhahda faakihadii nebiga maa yutafakahu bihi marka waa noocyo badan qaala xadaanatoddoba xadiis buu ku keenaya qaala xadaana ismaaciil bnu muusa alfasaariyu qaala sana ibraahim bnu sacdin can abihi can cabdillahi bni jacfar qaala wuxu uhi kaana nebiy sal l slam wuxuu ahaa yaakulu mid cuna alqisaaa qisaaga bahalka la ydhaa birudabi buu ku cuni jiray rudabka waa xadii saxiixa qaala xadaana cabdatu bni cabdillahi alkhusaaciyu albasriyu qaala sana mucaawiyatu bni hishaam can sufyaan can hishaam bni curwa can abihi can caaishata radi allahu canha ana nabiya sala allah alay salam kaana wuxuu a yaakulu mid cuna albidiiqa bidiiqa ayuu cunayey birudabi timirta rudabka ayuu ku cunayey xadiikaasna waa saxiix qaala xadaana ibraahim bnu yacquubin qaala sana wahb bnu jariir qaala sana abi jariir bni abi xaasim qaala samictu xumaydan yaquul aw qaala xadaanii xumaydun qaala wahbun wa kaana sadiiqan lahu saaxiibun la ahaaye can anasu maalikin qaal ra'aytu nabiya nebigaan arkay yajmacu isagoo isu keeyey bayna alkhirbisi khirbiska oo badiiqi weeye warudabi iyo rudabu isku cunaayey saddexda xadiisan raacinay ka afraadna raaci qaala xadaana maxamed bnu yaxya qaala xadaana maxamed bn cabdicasiis ramli qaala sana cabdullahi bnu yaziid bni salt can maxamed isxaaqin can yasiir bni ruumaan can curwata can caaisha radi allahu canha ana nabiya sala allahu aleh wasalam akala lbidiikha bidiikha ayuu ku cunay birudabi timirta rudabka ah rudab waynu sheegno waa timirtan waaweyn ee dheecaanka leh alqisaa culimmada qaar waxay mareen badiikheenna caadiga ee xabxabka ah waxay xabxabkaa dusha ka gariinkaah gudahana ka cas weeyaan oo midna waa qabou yahay midna timirtuna waa kulushahay kanna waa qabow yahay labadaasa la isku cunaya laakiin culimmada shuraaxdu waxay dhahan maya waa albidiiqu lasfar waa qisaaga caadigaah waa shamaamka dhammaan eh, badiga shuraaxdu taasay u badan waayo labadu waa laba macaan nebigana caado uma ahayn laba macaan xababkii macaan iyo rudabkii macaan laba macaan islamuu doonan jirin badiiqayna waa kan la yidhaahdo in shamaamka u taqaanaan albiduuq alasfar shamaamka iyo rudabku isku cunayey waana isla imanayaan midna wuxuu leeyahay dhanaan midna macaan buu leeyahy maxay isu imanayaan dhexday isugu imanayaan maxay noqonayaan macaan dhanaan bay noqonayaan weli axaadiisu waxay kusii dartay kaana yaksiru xaraarata hada birudubati hada wa bixalaawati hada bixumuudati hada kan kulaylkiisa kan qabowgiisa ayaa lagu jaraya kan macaankiisana kan kale dhanaankiisa ayaa lagu yaraynaya markaa meeldhexaad bay isla noqonayaan alimaam nawowi wuxuu leeyahay waxa laga garanaya laba cunto in laysu geeyo inay bannaan tahay waana ijmaac cuntada in layska ballaarhsan karo dhowr cunto laysku cuni karo iyana waa ijmaac sifaatul adcima in la raadiyo qurdubi baa sheego wuxuu yidhi laba macaan aan laysu geynin laba dhanaan laysu geynin in laysweydweydaariyo ayaa dariiqadii nabiga ahayd calayhi salaatu wasalaam qaala xadaana qutaybatu bnu saciidin can malik bni anasin xa waxadaana isxaaq ibnu muusa qaala ana macnun qaala ana maalikun can suhayl bn abi saalix can abihi can abi hurayra qaala wuxuu uhi kaana naasu dadku waxay ahayd idaa ra'ow markay arkaan awala thamari midhaha bilowgooda jaa'uu bihi waa u keeni jireen ila nebiy sala allahu aley wasalam faidaa akhadahu rasuululahi sal slam markuu rasuulku gacanta ku dhigo qaala wuxuu odhan jiray allahuma allahyow baarik lana noo barakee fii imaarinaa midhahayaga noo barakee wa baarik lana fii madiinatina madiinana noo barakee wa baarik lana saaca iyaga noo barakee wa fi muddina mudkayga noo barakee allahuma allahayow ina ibraahiima nebi ibrahim cabduka waa addoonkaagii wa khaliiluka waa khaliilkaagii aan si gaara u jeclayn wa nebiyuka waa nebigaagii wa innii aniguna cabduka wa nebiyuka baanahay wa inahu ilaahayow wa inahu ibraahim dacaaka waa kuu baryey limakata maka wa innii aniguna adcuuka waxaan kuu baryayaa lilmadiinati madina bimili ma dacaaka bihi limakka intii uu kuugu duceeyey baan ugu ducaynayaa wa milahu macahu iyo in leeg qaala wuxuu ihi uma yadcuu u yeedhi jiray asqara waliidin ilmaha ugu yar ee yaraahu arko fa yucdiihi wuxuu siin jiray daalika amar ah reer madiina reer beereley bay ahaayeen timirna waa beeran jireen timirta qacda koobaad baakuura laydha albaakuura ummad walbaana waxay jeceshahay waxay dhaqato qacda hore way jeceshahay qoladeenna xoolo laydaahy dambarka ya cambaabuur bay dhaahdaan walle cambaaburkii ka qadabeen in laga hayey jeelka madheere ku xidhnaa mar alle markuu gugi arkay oo hilaacaya walle cambaaburkii ka qado iska tuuray marka waxaa dambarkaa xoolahay jeclaahay qoladan galbeedka ee beeralaydahi ba hal dhashaaqad laydhaayo gallayda bilowgeeda ayay jecelyihin ree madiina timir bay timirta qacda koobaad rudabkaasa laysku jaraya waxay caadaysay nebiga u keenaan inta koobaad si uguna duceeyo una siiya u jecela ubadka yaryaroo kale markaa nebigu waa ducayn jiray allahuma baarik lana fii imaarina midhaha noo barakee way barakowde wa fii madiinatina waa barakowde wa fii saacina saacu waa mud wa fii muddina iyo labadii xantoobo nebigu waa duceey ilaahay oo nebigaagii ibraahim khaliilka ahaa wuxuu u duceeyey anna madiinaan u intii maka ugu duceeyey iyo labanlaabkeed nin kastoo maanta taga xaramaynka wuxuu arkayaa ducadii nebiga oo ka muuqata madiina way ka baraka badan tahay way ka qabowdahay way ka macaan tahay maka madiina kaba xiisa goyn maysid markaa ninaan wada soconnay berigii ugu horreysa laba kun iyo toddobadii ayaan ku noo labada magaalo eh, labada magaalo ka warran dee la yaab leh tan maxaa kala duway jaajaal waasuu yidhi qolada dhashii abijahaal baa weli joogta dhashii abijahaal marka <laughs> ducadunbuu garan waaye tani way ducaysan tahay dabeetana wuxuu u yeedhayaa weliidka yar ilmo yar ubadku waxay jecel yihiin midhahanay xiisaynayaanoo dee waa nolosha u cusub nebigu wuxuu siiyey weliidkii ugu yaraa buu siiyey qaala xadaana maxamed bn xumayd araasi qaala xadaana ibrahim bn mukhtaar can maxamed isxaaqin can abi cubaydata maxamed bn camaar bni yaasir can irubeyc binti mucawid bni cafra qaala bacasanii mucaad bni cafra baa diray waa adeerkeed biqanaacin buu i diray abaq min rudabin wa calayhi ajrun min qisaa'in zuqbin wa calayhi waxa ah ajrun qidcad min qiaa qisaaga waa baalkii maraynay shamaamkii oo zuqbin huruud ah wa kaana nabiyu nebigu wuxuu ah sal allahu aleyh wasalam yuxibu wuxuu jeclaa alqisa'a fa ataytuu bihi waan u keenay wal cindahu agtiisa waxa ah xilyatun dahab ba ahaa qad qadimat calayh waxay uga timi min albaxrayni famala'a waa buuxiyey yadahu gacantiisa minha faacdaaniihi arubayc bintu mucawad aabbaheed waa mucawad ibnu cafraa aabbaheed waa ninkii abijahal labadii wiile abijahal weeraray ee abijahal dilay weeye aabaheed gaar ahaan waa kii shahiiday mucaadkan ee dareyna waa walaalkii waa kii soo hadhay ee badbaaday nebigu ugu dhiibay qisaagana ugu dhiibay rudab ah marka wax yaroo waxaa saarnaa ajrun min qisaain googo' yaroo qisaa ah ayaa saarnaa googo waxa weeye waa kisaa waa badiiqi oo zuqbin zuqbiga laba macno waa lagu macneeya shayga bilaa dhogorta ah ee dhilan culimada qaar ku macneeyeen baalkan shamaam dhilan oo aan lahayn diir ayuu ahaa waa la leeyahy zuqbin waa huruudna waa la leeyahay dhilayn baa fiican waayo zuqbulxawaasili laa maaun walaa shajaru waa ku lahaa ninkii gabayey shimbirta yare bilaa baalka ah ee bilaa dhogorta ah ayaa zuqbi marka inay diirnaydoo ay bila ahayd bilaa diir wey inantaayna way nasiib badnayd nebigay hadiyad u markay hadiyadii keentay waaba loo soo dhiibey ayuuba waxay la kulantay dahab laga keenay baxrayn oo ahaa dahabkii muslimiinta nebigu wuu xantoobiyey xantooba dahaba adnamaadaragnammaan aragba xantooba dahabay la noqoto gurigii ay la tagtay radia allahu tacala canha qala xadaana cali bni xujrin qala xadaana shariiku can cabdillahi bni maxamed bni caqiilin can rabiic binta macawad ibni cafra qaalad waxay tii atayta nabiya nabigaan u keenay biqinaaci min rutabin waajrin uqbin baan u keenay waajrin qidac zuqbin dhilan oo baalkiya ee qisaagiya faacdani waxa uu siiyey mila kafihi xuliyan aw qaala dahaban gacan buuxda oo dahaba ama xuli waxaan laysku qurxiyo ayuu siiyey nebiguna